alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin maxamed bn cabdillaah wacalaa aalihi waasxaabihi dayibiin adaahiriin waman tabixahum biixsaan ilaa yowm iddiin ama bacd eh, mowduuca sida akha muqadimka uu sheegay ahmiyatu gadi albasari wa khuduurati itlaaqihi qiimaha iyo mudnaanta ay leedahay in indhaha la laabto xaaraamta laga laabto iyo dhibka ka imaan kara isha haddii la iska taago oon xaraamta aan laga laabin waxaan ognahay diinteenna islaamka wax walba oo wanaag uu noogu jiro oo maslaxadeenna iyo aakhiriya adduun ay ku jirto jirkeenna caafimaadkiisa iyo ruuxda caafimaadkeeda uu ku jiro ilaahay uu noo jideeyey ama shaygaas waajib ha laga dhigo ama sunno ha laga dhigo ama mubaax ha laga dhigo wax alla wixii mudir ah oo dhibaato akhriyo adduu noole ama jirhkeenna dhibaya ama diinteenna dhibaya ama ruuxdeenna dhibaya ama jismigeena dhibayana ilaahay wuu naga xarimay subxaana wa tacaala waxyaalaha ilaahay xarimay oo muxaramaadka waaweyn ah waxaa ka mida zinada waalciyaadu billaah xaraamta waaweyn ayay ku jirtaa oo aada iyo aada u foolxun oo sharcigu u reebay waxyaalaha la ammaanana waxaa ka mida cifada iyo dhowrsanaanta qofku inuu sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo cawradiisa inuu meel xun dhigo inuu maarata uu ka ilaaliyo sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala dadku ahlu cifadaa qur-aanka waa ku ammaanay dadkii dhowrsaday hadday rag ahaayeen iyo rag hadday ahween ahaayeenba nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam isagoo inan yar oo dhallinyaro ah uun dadkiisii aan la joogin qof edbiray iyo qof waxu sheegaya midna uusan jirin ayaa markii walaalihiis ay ceelka ay ku rideen ee ceelka nimankii musaafiriinta ay kala soo baxeen ee dadkii reer masar ay ka gadeen ninkii iibsaday gurigiisa isagoo jooga ayaa islaamta ay damacday waa nin dhallinyaro xoog leh maaragtay aad iyo aad u qurux badan gurigana labadooda keliya ay joogeen wa maca daalika ilaah baa ilaaliyo subxaana wa tacaala isaguna ilaahay ku kalsoonaaday nafyi shaydaan ma aysa qaadin ilaahay qur'aanka ayuu inta uu noogu sheegay subxaana wa tacaala waraawadatu alatii huwa fii beytiha can nafsihi waqallaqat alabwaab waqaalat hayta laka qaala maxaada allahi inahu rabbii axsana matwaaya inahu laa yuflixu aldaalimuun waraawadatu waxaa doontay allatii huwa fii beytiha can nafsihi muraawadadu waxaa weeye qof haweena markay nin iyadu ay baaxsanayso haalibkada waxaweye raggan baa wax baaxsada maana haweenka xishooda ka qaalib noqda laakiin haweentii wax baaxsata ragga waxay u badan yihiin inaysan isceli karin qof ilaahay ka cabsado maahan wa qaalib hayta laka qaala buu tiri qurunkaan u kaalay isaga mowqifkiisa muxuu noqday qaala macaad allah ilaah baan ka magan galay waxaas ilaah baan ka magan galo wax ilaahay wuxuu u golyaha maaha midda kaloo dhah inahu rabbi axsana mahwaayo ninka gurigan leh oo isoo barbaariyey waa i wanaajiyey isagoo i wanaajiyey gurigiisa inaan wasakheeyo sharaf ma'ahan ahan buu dhaha haddii aan waxaa sameeyana daalim baan noqonayaa daalimna ma liibaano innahu laa yaflixu aldaalimuun qofka daalimiinta oo tacadiya ama xaqa ilaahay ku tacadiya ama xuquuqda bini'aadamka ku tacadiyo ma liibaanaan anigana nin dhallinyaraa baan ahay mustaqbal fiican adduun ma raba marka noloshayda inaan gubo ma rabo u sidaa darteed waa u dhowrsaday ilaahay kitaabkiisoo noogu ammaanay waa maxay qof iskaba dhaaf inaad gabar baaxsatid inaad kufsatid inaad fasaadisid bal iskaba dhaaf iyadu haddii ay ku soo doonato inaad ilaahay ka cabsatid ood ilaahay aad ku dhowrsatid subxaana wa tacaala taas baa qur-aankan oo kugu soo sheegay inaan ku waansanno dhallinyaronima ay qaaday lagaa yeeli maayo nebi yuusufoo dhallinyarow ahaa kaa qurux badnaa kaa xoog badnaa wamaca daalika waa dhowrsaday adigana dhowrso gabar haddii ay tahana dhowrsatay ilaahay qur-aanka uu noogu sheegay maryama binti cimraan ayuu ilaahay miisaal nooga dhigay ilaahay wuxuu noo sheegay subxaana wa tacaala maryamo bina cimreen wadkur fi lkitaabi maryama kitaabka ilaahay maryama xaalkeeda kaga sheekay id intabadad min ahliha makaanan shaqiya makaanan qasiyo dadkeediiay ka fogaato meel cidlaa ay tagtay mufasiriinta qaar waxay leeyihiin malaha caadadii ka soo mayranaysa fatakhaduu min duunihim xijaaban waxbay isku asturta iyadoo mayranaysa fa arsalnaa ilayha ruuxana malaku jibriilaan u soo dirnay fatamahala laha basharan sawiyan bini aadamuu isaga soo dhigay malaa'igta tashakul bay leeyihiin markay aragtay waa gabar xishoonaysa waxay tidhi qaalat innii acuudu biraxmaani minka in kunta taqiya ilaah baan kaa magan galay haddii magac ilaahay iyo taqwo ay ku xijaabayso ha ii soo dhowaanin taa maxay ku tusinaysaa cifadeeda iyo dhowrsanaanteeda dee aragtidii ay aragtay meel cidlaana ay joogto ayay ka argagaxday marka taa waxay ku tusinaysaa gabdhaha in la rabo meel cidlaa iyo nin ajnabi ah inaysaba marna aysa isku cidloonin sababto waa maxay mar hadday khalwo dhacdo oo qof dumara iyo qof ragoo ajnabiya ah, sida nabiga uu sheegay haaliuhum ashaytaan saddexayuu waa shaydaan shaydaanna shar buu ka shaqaynayaa gabdhaha marka inay ka digtoonaadaan waa in adeerkay iyo waa ixigaa iyo maanta maarkaysa waa isu kalsoonaha iyo waa saaxiib iyo qof waxaas ka suurtoobaan ma ahan may marba ajaanib hadduu iga ka fogow qaalat ini acuudu biraxmaani minka in kunta taqiya haddaad taqitaa ilaah baan kaa magan kara taa maxay ku tusinaysaa cifadeed ilahay wuxuu dhahay wamaryam ablata alatii axsanat farjahaa qur'aanka labadii gaalada ahayd haweenkii gaalada ahayd oo nabiyaalku qabeen markii la sheegay aasiyo iyo waxaa la sheegay maryamo maryamo xifadeedaa lagu ammaano gabadhii cawradeeda ilaalisay xubi ka ilaalisay inay isqaawiso ama inay xumi ka dhacdo iska ilaalisay saa darteed allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisu zinada waa xeebeeyeen waana naga reebeen cadaab aana loogu ballan qaadin qofka muuminkaana sifaadkiisa waxaa ka mid a inuu zinada ka fogaado xifadana uu ku dadaalo ilaahay wuxuu yidhi waaladiina laa yadcuuna mu'miniintu waxaa waaye waa cibaadu raxmaan marka laga sheekeeyey aladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar waa kuwa ilaahay micigiisa ilaah kala aanbaryinoo towxiidka ilahay u khalliso walaa yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq naf ilaahay xarimana aan dilin walaa yazinuuna aan zinaysan qofka muuminka waa qof zino ka dheeraado akhlaaqdiisa ilaahay wuxuu dhahay saddexdaas miya waman yafcal daalik ninkii saddexdaa mid ka mida sameeya alqa ahaaman cuquubo weynloob la kulmaya ahaam bimacnaa cuquuba waay iyo cadaab wayakhlud fiihi muhaana cuquubadaasna wuu ku waaraya isagoo weliba la ihaanaysay oo sharaftu ka dhacday ilaahayna wuxuu ka cabira subxaana wa tacaala walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila zinada ha u dhowaanina waa wax xun oo aada looga yaqiiqsado waana jid xun waa saa darteed ilaahay subxaana wa tacaala ambiyadiisa iyo dadkiisa wanaagsan rag iyo haween wixiinba uu ka ilaaliyo qofkana waxaa la rabaa ilaahay inuu ku dheganaado oo is-ilaaliyo ducada nabiga waxaa ka mid ahayd allaahuma inii as'aluka alhudaa waaltuqaa waalcafaafa waalghinaa ilaah waxaan ku weydiisanayaa hanuun alla ka cabsi iyo hanuun iyo dhowrsanaan iyo walqinaa deeqtoonaan xumida inaan ka dhowrsado baryaha inaan ka dhowrsado wax walbo xun waxaa nabiga ducadiisa ka mid ahayd allaahuma innii acuudu bika min munkaraati alakhlaaqi walacmaal waalahwaa ilaah waxaan kaa magangalay akhlaaqda la inkiro camalka la inkiro hawada la inkiro wax aad iyo aada u liito qofka khayrlana ilaahay wuu ka xifdiyaa kadalika mukhliska kadalika linasrifa canhu suu'a walfaxshaa inahu kaana min cibaadina almukhlisiin sidaasaan xumida uga leexinaa sababta waa mukhlis haddaadba mukhlis aad tahay ilaahay xifdinta uu kuu kaalmaynaya marka inaan isxifdinno maadaama zinada la reebay cifadana maanta ma arkaysaa aad iyo aad ee sharciga ugu tirtirsiyey dhowrsanaanta ayuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xarimay wax alla wixii dariiq u ah uu zino gaarsiiyey ilaa zinadu wasaa'il iyo waddooyin loo qaaday leeda waddooyinkii dhammaabaa la xirxiray waxaa ka mid a ah asbaabta zinada waddo ah eegmada qofku cawraadka u eego raggu haweenka ay eegaan si shahwaa u eegaan gabdhuhu sidoo kale ragga ay eegaan suurooyinka iyo musawirada xunkaao foosha xun la fiirsado haweenkiiyo suuqa maraaya iyo maanta isha lagu maanta ma arkaysaa lagu qalloociyo waxyaalahaasoo dhan waa wasaa'il zina waxaa ka mid a ah hadalka jiljilicsan saa darteed gabdhaha looma ogola hadal jilicsan inay ku hadlaan haweenkii nabiga waxaa lagu yidhi falaa takhdaxna bilqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi marad hadal oo liito oo maanta ma arkaysaa la damci karo ha ku hadlino ee markaa dadka jiran oo saqajaamiinta markaas ay damcaan gabdhihii waxaa la faray xijaab inaysan jirka bannaynin si indhaha ragga aysan maanta ma arkaysaa ugu soo jeesan ayaa la faray sababtu waa maxay hadday gabdhaha ay tabaruj ay sameeyaan oon xijaab la qaadan waxa weeye waa dariiq zino ugu yeera iyo faaxisho ugu yeera oo zinadooda iyo quruxdooda ay bannaanka ay soo dhigaan waxaa kaloo la sharciyeeyey guryaha markaad soo gelayso inaa isti'daan ma soo gala xataa gurigii islaameedoo furan inaada dariishadna ka fiirin iridda ka fiirin si aysan ishaadu wax ugu dhicinoo dadkii oo kala daadsan ama aan labisna aysan ugu dhicinin saa darteed nabigu waxau dhaha calayhi salaat slam qofka haddii uu guri uu soo gelaayo intuusan isti'daankan youna ka fiirinin sababtoo ah inamaa jucila alisti'daanu min ajli albasar isti'daanka iyo ma soo galaada hoodida waxaa loo sameeyey inaan ishaad wax ku dhicin markii horeba intaadan hoodi dhihinba ishaad haddii aad wax ku gado dee tuug baa tahay walidaalika nabigu wuxuu dhaha calayhi salaatu salaam qof iriddaada ama darashadaada kaasoo fiirinaya oo cawraadkaaga iyo gabdhahaaga iyo haweenkaaga fiirinaya haddaad dhagax fargan intaa ku gatay isha aad ka ridid laguma haysta buu dhaha sababto waa ah maxay lama oggola guryaha in maanta ma arkaysaa cawraadkooda in la fiiriyo annaga marka mawduuceenna waxaa weeye waa qadul basar macnaha waxaa indhaha in la laabo loo jideeyey oo loo diiday indhaha in maaragtay lagu taago cawraadka in lagu taago waxaa loo diiday sababtoo ah waa dariiq zinada loo qaado waay balaayoo dhan iyo sharoo dhan meesha ay ka timaado weeye saa darteed ayay waxay ka mid tahay sharcigeenna waxaa ka mid ah haddoo wax xarimayo shaygaas wax alla wixii wasiilo ah oo lagu gaarayo ayuu marka uu sharcigu joojinaya dee waa marka cudur haddii laga rabayo kansar haddii qofka laga daaweynayo wax alla wixii kansarka keenaya ama u kaalmaynayso in la joojiyo soo maaha zinada waa cudur oo diini ah oo badani ah oo qaatil ah waata hadda aidiska iyo waxa qurunkaa iyo jabtada iyo wasakhda laga helo adduunyada u xun aakharna hadda waaba cadaab wey oo rasuulku wuxuu soo arkay dadkii zunaadaa zinaysan jiray haween iyo ragba ayagoo qaaqaawan oo meel tannuur ahoo naara ku dhex jiroo iskula gubanaayo ee marna naarta ay kor u soo qaadayso afka marka baxmaagaan ay hoos deg ula leedahay waa cuquubo aad iyo aad u foolxun wey iyagoo weliba qaawanoo isku dhex jiraa la gubaaya calashaanshallaytadii iyo foolxumadii ay samayn jireenaa la xasuusinaya waayo idinkoo caafimaad qaba oo adduunyada jooga oo cifo iyo wanaag heli kara wasaqdaan maxaa idinku watay marka waa cudur xun waa aybiskan hadda laga qaylinaayo iyo jabtada iyo wasakhda oo dhan cadaabka aakhiro ayaa maka xun ilaahayna waa ka dhahaya waxaa qofkii sameeya yudaacaf lahu alcadaabu ayaa loo laalaabay yukhlud fiihi muhaana marka khadulbasar aragga oo la laabo maadaama uu ka mid yahay wasiiladii zinada hor istaagaysay ayuu ilaahay rag iyo haweenba wuxuu faray araggooda inay laabaan alla suuratu nuur wuxuu ku yidhi قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قل للمؤمنين waxaad ku tiraahdaa yaqudu min absaarihim aragyaalkiina laabta oo cawraadka ku fiiqinina wayaxfaduu furuujahum cawradoodana xifdiyeen xifdinta furuujta waxbaa inaan la isqaawin oo cawradaada hadda tusin iyo inaadan meel xaaraana aada dhigin oo meel xaaraana aadan la aadin daalika midkaas inay indhahooda laabtaan cawradan ay xafiyana askaa lahum u dahaaro badan xagga diintooda qalbigooda iyo jismigoodaba aakhiradana iyadaa u wanaagsan badan sababta waa ognahay qofka wasakhda adduunyada ku dhex jira annahu mucarad inuu amraad iyo qurun oo dhan iyo wejimadoobaad oo halis u yahay aakharana dee iimaankay baabi'inaysa naar bay sabab u noqonaysaa tanuurkaasa naartaa in qofkii lagu gubo labadii qofoo zinaysay in lagu gubo iyagoo qaaqaawan ay keenaysaa taasna ay fadeexa ay tahay gabdhahana ilaahay waa allaad wuxuu dhahay waqul lilmu'minaati yaqdulna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن waqul lilmu'minaati gabdhaha waxaad ku tidhahdaa mu'minaadka yaqdulna min absaarihinna indhahooda iyaguna ragga ha ka laabteen oo ragga maxaasintiisa ka fiirinin sababtoo fitnay u keenaysaa waxaan jacaylka la dhaho qalbiga haddii uu galo fitnada qofku iskama celi karo waa marad dadka hadda waa ku heeseesaan jacaylkaana waxay u moodaan wax fiican inuu tahay jacaylku macnaha waxa weeye adiga dhan axmaq buu kaa dhigayaa qofkaas maahana ilaahay ku abuuray iyo diin iyo sharci waa iloobaysaa ninkii majnuun leyla wuxuu dhihi jiray ilaahu leylo maan helo haddaan rabo jahanamo dhexeedaba aan ka hela haddii aan rabe fiiri jahanamou tamaninayaa marka cishqiga ay ku heesheesayaan ood moodaysa wax fiican waa waali waayo cishqiga sababtoo qofkaana katanbadina ilaah ma yaqaano walaad ma yaqaano qur-aan ma yaqaano xishood ma yaqaano wax walbaa ka tegaya hadhow nadarada badan cishiqaas qofka waalaya oosaba caqli lahayn oona diin dhowranaynin oo aabbihi hooyo iyo walaal iyo midna uusan dhowranaynin sumco uusan dhowranaynin waxaas baa ku imaanaya wayaxfadna furuujahunna iyaguna cawradeeda xafideen maxaa u dheeraada walaa yubdiina ziinatahunna gabdhaha quruxdana yaysan u muujinin ilaa maa dahara minha waxa iska muuqda maan ilaa maa dahara minha laba ay ku fasiraan dee gabadhu si kastoo isu xijaabto dee qaabkan iyo dharka iyo muuqaalkeeda humaagteeda waxun quruxa waa ka soo baxaya taas culimmadu waa ku fasiraan ilaa maa dahara minha oo gabadhii marka hore qurux u dhalatay xijaabkaas hadday qaato oo xataa wejigeeda aan meel looga jeedin dharkan ay qabto iyo humaagtan wax ziino waaba ka soo dhexbixi kartaa waxaa kaloo lagu fasira alwajhu walkafayn oo wejiga iyo kafaynka dee kafaynkana labada calaacalood dee shaqay ku qabsanaysa wejigana in la niqaab la qaato sunnaba ha ahaato laakiin sharcigu waa u banneeyey khaasatan meelaha dhibaatada badan markii la joogo walyadribna bikhumurihinna calaa jiibihinna markay gabdhaha cabuurkooda ay labistaan khimaar dhuunta ha ku qariyeen oo meeshaan xabadka iyo naasaha korkeeda saa u qariya si aan wax kuusan aysan meesha uga soo bixin ha ku qariyo walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libuxuulatina raggooda iyo dadka maxaarimta maahane quruxeeda yaysan u muujinin marka waxaa loo baahan yahay in indhaha la laabto ibnu kaiir aayadda isagoo fasira wuxuu yidhi hada amrun min allahi licibaadihi almu'miniin kan waa amar aayaddaani ilaahay addoommada oo farayo an yaquduu min absaarihim camaa xarama calayhim araggooda ay ka laabtaan waxa uu alla uu ka xarimay falaa yanduruu ilaa ilaa ma abaaxa lahum nadara ilayhi ma eegayaan wix ilaahay u banneeyey inay eegayaan maahan oo markaa ay maxaarimta ay ka laabtaan fa in ittafaqa an waqaca annadaru calaa muxaramin min hayri qasdin haddii ay lacala ay dhacdo si kada ah ado un meel iska socdo araggaagu inuu ku dhaco qof falyasrif basarahu aragga ha soo leexiyo sariican si degdega ah. kama rawaa muslim can jariir bn cabdillaahi albajali radi allahu canhu qaal sa'altu nabiya sala allahu calayh wasalam nabigaan weydiiyey can nadrati alfaj'ati degdegta qofka adigoon iska jirin ayaa indhahaagu un qof qac ku dhahaya qof haweena oo qofkii raggaa indhihiisa ku dhaceen ama gabadhii qof ragga qaala fa amaranii an asrifa basari wuxuu ifaray isla markiiba dhinac uga leex sababtoo middaan hore oo kadada ah oodan adigu ku talagelin ilaahay taas kuu qaban maayo laakiin maxaa lagu qabanayaa midda aad la sii raacraacdo ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا walaa taqfu haddaba kicin maa laysa laka bii cilm waxaadan aqoon u lahayn inay xalaal yihiin inay xaaraam yihiin oo xaaraamta ka fogow maxaa dhacay idna samca maqalka iyo walbasara aragga iyo walfu'aada qalbiga kullu kaana canhu mas-uulan waa lagu weydiinaya ilaahay xibnahan lixda lixaad alxawaas alkhamsa wuxuu noo siiyey inaan ku intifaacno mubaaxaadkeena indhaha aan danteenna ku aragno dhagaha wax wanaagga aan ku maqalno lisaanka maanta ma arkaysa aan masaalixdeenna kaga hadalno dikriga ilaahay ku xusurno maanta ma arkaysa gacmaheenna iyo lugaheenna wax wanaagga aan ku taabanno meel khayrka aan ugu soconno amaa inaad marka muxaramaad aad u adeegsato nicmadii ilaahay lama ogolo marka ilaahay wuxuu leeyahay xawaastan lagu siiyey birri waa lagugula xisaabtamaya araggan inaad ku cibro qaatid aayaadka ilaahay ku aragtay lagu siiyey maahane muxaramaad iyo cawro inaad maanta ma arkaysaa daba isaat laguma ogola birri marka waa lagugula xisaabtamaya ilaa hadda nicmadan waana la siiyey waa haysanaa laakiin ma ahan inay mas-uuliyad darre ay tahay marka beri xisaabaa naga dambaysa qofku xisaabta ka dambeeya waa inuu u diyaar garoobo ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur ilaahay wuu og yahay isha wax ay khiyaanayso oo macnaa dadku isagoon u jeedin waxaa isha ku xadaysa iyo waxa laabta ku jira macnaha waa maxay qofaa dad asagoo khiyaara la jooga ayaa haddii uu cawro arko dadku markay is yidhaahdaan waa kaa jeesteen ishow kuxada markii lagu soo jeedana ma fiiran nin alla dhowriho shiikho iska dhiga ilaahay wuxuu leeyahy ishaad waxaad ku hadaysa waa ogyahay <clears throat> ibnu cabaas waa uu fasiray aayaddaas wuxuu dhahay huwa arajul waa qofka yadkhulu calaa ahli lbeyti beytahum dadou gurigooda imaanaya wa fiihim ilmar'atu alxasanaa dad akhyaarow la fadhiya gurigeena gabar qurxoon baa joogta ow tamuru bihim larta lxasnaa isagoo artad ikhtiyaar la fadhiyo ayaa gabar qurxoon soo fadhiisanaysa fa idaa qafaluu laxada ilayha markay dadku ay ka sii jeestaan ishow guluc ku siinaya fa idaa fadinuu markay u baraarugaan lagu soo jeestana qad dinshiiqoo alla dhowroo iska dhigaa ishow laabaya waqad iطalaca allaahu min qalbihi annahu wadda loo iطalac calaa fajriha qalbigiisa xumida ku jirta ilaahay wuxuu ogyahay hadduu heli karo xataa cawrada hadduu daalacan lahaa inuu daalacan lahaa oo maarata cawrada uu daalacan kari lahaa macnaa ilaahay qalbiga waxaa ku jira waa ogyahay subxaana wa tacaala qofkii dhowrsashadu ay daacad ka tahay iyo qofka dadka isku tusaayo qof alla dhowriya iska dhigayo ilaahay wuu kala yaqaanaa subxaana wa tacaala marka inaan ilaahay ka cabsanno xumi jacaylka qalbiga inaan kala dagaalanno ma garata xibnahana aan kala dagaalanno sababta waxa weeye xumidaan haddaad caadi ka dhigatid hadhow waxay keeni kartaa khaatimo xuma walciyaadu billah qofku wuxuu caado ka dhigto ayuu ku dhintaa wuxuu ku dhintaan lagu soo bixiya marka waxa ugu daran oo xumida dhibka ay leedahay waxaa weeye hadhow khaatimada markay tahay adoo wixii ka daba gagabaya iyo wasaqdii aa laga yaabaa nafti inay kaa dhacdo walciyaadu billaah oo tawfiiqda iyo towxiidka iyo khayrka lagu waafaji waayo taasaa macaasida dhibkeeda ka mida nabiga calayhi salaatu wasalaam aada ugu tirtirsiin jiray in maanta ma arkaysaa in dhah la laabto rawa shaykhaani min xadiidi abi saciidin alkhudri radi allahu canhu can nabiyi sal alla calayh wasalam qaal muslim iyo bukhaari waxay ka wariyeen xadiidka abu saciidin alkhudri inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyaakum waljuluusa fi duruqaati war iska jira dariqyaalka aad fiirsanaysaan meelaha makhaayadaha iyo baararka oo la fadhiisto oo shaaha lagu cabo dariiqiina ku toosano gabdhihii iyo ay marayaan iyo dadka masaajidda horteeda iyo markay gabdhaha ay marayaan fadhiisanaya war meelaha iska jira sababtoo waxa weeye dhibaato ayay waxay halis idinku tahay qaaluu yaa rasuulallaahi maa lanaa min majaalisinaa buddun meelaha aan fadhiisanno danaheenna makhaayadaha hortooda iyo dukaamada iyo dariiqyaalka kama maaranno dadku waa shaqaysato waxbaa la kala iibsanayaa waa gaadley qofba qofoo badeeca u fiirsanaya waxunbaa jaanis noloshaa la eegaya kama maarano nabigu waa u cuurdaar u xoraya fa idaa abaytum ila almajlis haddii marka aad diiddaan inaad dariiqaalka fadhiisataan oo danihiinna iyo tijaaradiinna iyo qof aad danka leedahay waxyaalaha u soo fadhiisato fa acdu dariiqa xaqahu dariiqa xaqiisii siiya marka qaaluu wamaa xaqu dariiq dariiqa xaqiisu waa maxyaa rasuul allahi qaala qadulbasar midda ugu horeeya aragga la laabo basar ugu horraysiiyey sababto waa maxay dee gabdhaha waxaweeye iyagoo meel maraayo isha haddii lagu fiiriyo gabadha waxaa dhici karta intay isku naxdaba inay kuftaba lugaha isla dhacdo meelaha qaarkood masaajidda marka gabdhaha ka soo baxaan dadkiina meeshay obyihiina gabdhihiina masaajiddii ama inay dersi mara ka baxaan qaar waxaa dhici karta gabdhaha inay u imaan waayaan masaajidka dadkaa dariiqa inta saa u isaan gabdhaha saa u eegay la gabdhaha ma jecla isha aa ku fiirinaysa gabdhaha way dhibaysaa marka isha in la laabto wa kaful adaa dadka inaada dhibin jidka maraayo dad waxaa jira soomaalidu waa taqaana faduul badan tihiin qofkii meel soo mara waa caaya arag soo u egyaha arag midkaan xunkaa arag kan arag waxaasoo dhan lama rabo in la dhibo dadka ama la caayo ama wax laga sheego wal amru bilmacruuf macruufka in la faro khayrka iyo wanaagga iyo aadaabta fiican in la faro wanahyu canilmunkari qofkii munkar samaynaayana in laga reebo oo khayrka la faafiyo macnaha waxaa la rabaa dariiqa haddii aad soo fadhiisato wax dhibaato iyo ado iyo mashaakila inaada keenin wanaaggana aad maanta ma arkaysa aadaad maanta ma arkaysaa aad samaysa dad badan waxaa dhici karta inay u haystaan zinada keliya inay farjiga bis uun ay tahay labadii qof oo xaaraan isugu galmooday inay zinaysteen zinada anwaacdeeda waa badan tahay xibin walba zinada way ka dhici kartaa haba kale dembi badnaato oo zinada farjiga waa midda ugu dembi badan oo xadka uu ka imaanayo laakiin xiblaha intooda badan zina way ka dhici kartaa wuxuu yidhi nabigu calayhi sala sheykhaan min xadiidi abi hurayra in allaha qaal kutiba cala bni aadam nasiibahu min azinaa mudrikun laa muxaalata dalik bini aadamka wixii zinaa oo loo qoray oo qadarka loogu qoray oo zina ah waa haleelaya wixii laguu qoray way kaa dhacayaan laa muxaalata wuxuu dhahay alcaynaani tasniyaan labada indhood waa zinaystaa wa zinaahuma nadar marka eegmadan xaaraanta indhaha aad ku qalluufaysid waa zino waayo nacam waludunaani tasniyaan labada dhigoodna waa zinaysaan wasinuha alistimaac waxa xun oo la maqlo weeye wa sheekooyinka iyo waxyaalaha maanta ma arkaysaa haween haweenka iyo qashinka ku saabsan ee ragga haweenka calaaqaadkooda waxaa la dhegaysto waayo waa dhegaysigaas lisaankuna zinaahu lkalaam hadalka waxa qashinka uu ku hadlaa iyo shukaansiga qaabta daran wey waxaas wey walyadu zinaaha albatsh gacantuna waa taabashada dadka haweenka gacmaha la aaday ama haweenka ragga gacmaha la aaday waxaasoo dhan waa zino wooy warijlu zinaaha alkhuda lugtuna waa socodkay u socoto oo maaragtay shaqojaannimada la raadinayo walqalbu yahwa wayatamannaa qalbiga xataa ku sheekaysiga uu ku sheekaysanayo waa zino inteeda la-eg oo lagu qorayo beri waa khawaadir waxaa la yidhaahdo khawaadirta xun qalbigaaga waa in laga ilaaliya waa noo imaa doontaa hadday wax shay xun oo kugu soo dhaco haddaadan mar isla markii acuudu billahi min ashay oodan qalbiga ka bixin fikraday isu bedelay fikraddii waxay isu beddelaysaa maanta ma arkaysaa wax iraado inaad wixii doonto iraadadii camalay isu beddelayso marka waxa dhanba wax kugu soo dhacay ka yimaadaan waxxun hadday kugu soo dhacaan marka waa inaad bannaanka isaga sii fananayso ibnulqayim wuxuu dhahay raximahullah wuxuu yidhi wannadaru aslu caamati alxawaadid dhacdooyinka oo saqajaannimada ah iyo zinada ah, meesha ay ka bilaabato asaas ku ah waa eegmada xunuu dhahay allatii tusiibu linsaana asiibayso fa ina nadrata eegmadu tuwallidu khadratan wixii waa eegtay markaad eegto qalbigay jug allah qofkaas amaad raadsataa qalbigay jug ku soo siinaysa uma tuwallidu alkhadratu fikratan khaadiradii kugu soo dhacday fikrad maanta dhan maskaxda aad ku celcelisay isu bedelaysaa markaas uma tuwallidu lfikratu shahwata fikradii shahwa isu bedelaysaa markaas inaad wixii aad dareentid oo damacdi ood raadisid uma tuwalidu shahwatu iraadatan shahwadii waxay isu bedela iraado iyo go'aan alla ilaah waxaase waxaas ka meel gaaro qashinkaas maanta ma arkaysaa soo sameey uma taqwa liraadatu iraadadii ayaa xoogaysanaysa fatasiiru casiimatan jaazima go'aan rasmiyahay noqonaysa oo qofkii marka wixii uu raadiyo fayaqacu lficlu walaa bud marka inuu xumidii uu raadinayay inay dhacdo haddaan ilaahay hor istaagin sidaa darteed wuxuu soo qaatay abyaad uu kaga sheekaynayo nadarka iyo egmada khuduuradeeda wuxuu yidhi kulu اlxawaadiثi mabdaha min الnadari wamucdamu الnaari min mustasgari sharari kam nadratin balagat min qalbi saaxibiha ka mablagi الsahmi bayna اlqawsi wاlwatari والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الحين موقوف على الخضر يسر مقلته ما ضر موجته لمرحبا بسرور عاد بالضرر وحير كل الحوادث dhacdooyinka dhacdo oo saqajaannimada ah oo zinada ah mabdaaha bilowgooda min annadari eegmay ka bilaabato ku dhahay si waxaa lamidoo dhahay wa mucdamu naari min mustasqari sharari dababka kaca oo waxgubagubatooyinka wax yaroo dhimbil yaray ka bilowdaa madag xataa la xoqay ka bilowdaa kab nadaratin intaa eegmo balaaqad gaartay min qalbi saaxibiha ninkii eegay ama qofkii eegay rag yahween wuxuu yahaba ay dhaawacday ka mablaqi sahmi gamuunku iyo fallaarsi u dhaawacdo taasoo bayna alqowsi waalwatari xarigga iyo fallaarta marka gamuunka laga soo tiiro ee qofka ay ku dhacdo fallaar sun leh siday qofka u dhaawacdo aa ishaa aad waxaa ku fiirisay qalbigaaga dhaawacaysa limaada ishii baad fiirisay fikradaa qalbigii gashay waa isbedeshay qashinkiibaad doontay qashinkiibaa samaysay mar xumidaa haddaa ku dhacdana fallaarka ku dhacday aa ka sahlantaas walciyaadu billaah wuxuu dhahay walcabdu maadaama da darfin yuqalibuhu fi acyuni اlcini mawquufun cala alkhadari walcabdu addoonka maadaama daa darfin yuqalibuhu intuu ishiisa uu ku gadinaayo fii acyunilciini gabdhaha qurxoon mawquufun cala alkhadari khadaroo dul taagan yahay halaagiisoo ku taagan yahay ishaan aad saa wax ugu fiirfiirinaysid khataray ku goynaysaa marka qofku markuu wax fiirfiirinayo ama aflaan ha fiiriyo ama gabar hortiisa joogta ha fiirfiiriye asaga waa ku faraxsan yahay yasuru muqlatahu ishiisa wuxuu ku farax gelinayaa maa dara muhjatu wax naftiisa dhibayo ishu markaa waxaan fiirinaya qofka wuxuu leeya waa istiimaya waa raaxaysanaya laakiin naftaaday dhibaysaa kulaha laa marxaban bisuruurin caada bidarari marka farxad dhibaato kuula soo noqotay soo dhowayn ma leh faa'iide ma leh leeyahy wuxuu ibnulqayim waa si wad wuxuu dhahay fa ama laxdaatu eegmada oo qofka hadba isha ku gedginaayo fa hiya raa'idu shahawaat shahwada iyadaa horseed iyo sahan u ah wa xifduhaa indhahaaga inaad ilaasina aslu xifdi alfarji farjiga oo la ilaaliyo faman adlaqa basarahu qofkii araggiisa tuura awradahu mawaarid alhalakaat meel xunow googeeya sababtoo ah nabigu waxau dhahay laa tutbicu nadrata nadra eegmada ha iska dabageynin fa inamaa laka aluulaa adigoo iska socda midda hore qaxaad ku siisa laguma haysto laakiin walaysat laka alaakhira mid damba ma lihid marka maadaama zaman aan ku dhex jirno waagii hore dafiirada waxayd gabar uun dariiq socota soo dee telefisoonkii joornaaladii maanta youtubekii facebookii maaragtay waxaan internetkii balaayadan fiberkii waxaasoo dhan labadii qofoo laifaha sawir soo gudbi kara soo qofka isagoo sariirtiisa jiifa oo balaayo dhan halkaas ka daawo karaa soo marka in la is-ilaaliyo waay shabaabka kharibaya khaasatan dhallinyarada ee aalaadkan maanta ma arkaysaa iyo telefoonnadan taj skriinka lagu ebteleeyey iyo hadda dhallinyaro kelimaan macalwaayeelka waa lagu ebteleeyey khatar aad iyo aad marka hore markaad un telefishoor fiirsanayseed laakiin hadda sariirta isagoo jiifa uu baalka uga jira soomaha qofki marka in indhaha la xafito la is-ilaaliyo sababtoo ah waxaani aakhiradaada ayay baabi'inayaan weliba waxaa ugu daran cinda alkhawaatim khaatimada ayay kaa baabi'inayaan sababtoo waxuu yidhaahdaa eh, dadka khaatimada ay ka hallowdo ilaahay khaatimada ha noo sameeye khaatimada waxa leeyahy waxaa ka mid mida ah dasiise xun iyo wax xun oo qalbigiisa ku jiray macaasi aad daa'imi jirtay balaayo aada samayn jirtay wixiibaa markaas kansar camalay kugu soo noqonayaan oo diintaadii fasaadi kara ilaahay indhaheenna iyo araggeenna iyo cawraadkeenna allah noo xafido ducada nabiga waxaa ka mid aheed allahuma inii acuuduka min shari samci ilaahu maqalkayga shartiisaan kaa mangalay wa min shari basari araggayga shartiis wa min shari qalbii qalbigayga shartiisa wa min shari lisaani carabkayga shartiisa wa min shari maniyi manidaada iyo hawadaada inaad meel xun dhigto ayaan kaa magan galay ilaahay hana xafido aana dadaalno in sha allah tacaala wsala allahu calaa muxamedin waali w saxbi